bilowgii adduunyada barabtankii bilowda bilowgii adduunyada barabtankii bilowda barbardhac iyo badin bafi kale lawaa barbardhac iyo badin bafi kale lawaa bilowgii adduunyada baratankii bilowda bilowgii adduunyada baratankii bilowda kula wacan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho maqal wanaagsan dhegeystayaal meel waliba joogtaan waa talaado taariikhdu waxay ku dheegan tahay afarlabaatanka oktoobar sanadku waa labada kun barnaamijkeena ciyaaraha dowr idaacadda kulmiye magaalada muqdisho waxaa ku dhegeysan doontaan qodobo ay ka mid yihiin kulamada champions leaga la ciyaari doona kulamada caawa iyadoona haddiinu eegno kooxda kubadda cagta ma united isha lagu hayo iyadoona ay doonayso markii ugu horeysa xil ciyaareedkan inay dhibco ka qaataan oo ay markaa badiyaan kulamada champions leaga maadaama kulmadii ugu dambeysay mar bayer munij ayaa garaacday sidoo kalena kooxda kubadda cagta galatasaray ayaa garaacday markaba united garoonkooda trafod waxay kusoo dhaweyn doonaan caawa tobanka habeennimo kooxda kubadda cagta ee copenhagen sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa kulanka xiisaha badan ee kooxda kubadda cagta safiili ee kusoo dhoweyn doonto kooxda kubadda cagta ganaris ganaris kulankii ugu dambeeyey waa la garaacay champions liga laakiin waxay doonayaan wadada guulaha inay ku soo laabtaan safiilina waxa weeyaan waayadii ugu dambeysay ama kulan ugu dambeysaba ay wanaagsanaayeen sidoo kale waxaynu eegi doonaa real madrid waxa ay ku sugan yihiin bortuqiiska iyagoo markaa caawata marka habeenimo ay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta sporting baraaqa lagu magacaabo naaboli iyaguna waxay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta yonin berlin sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa kooxda sanadkii hore finaalka gaadhay ee inter milan weeyaan iyaguna waxay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta zelisburg garoonkooda sansiro stadium ayay kusoo dhaweyn doonaan kooxda kubadda cagta ee zelisburg sidoo kale waxaynu eegi doonaa weli waxaa laga yaaban yahay kooxda kubadda cagta sports iyagu waxaay guuleysteen kulankii xalay fulham ayay laba gooli waxba ku garaaceen son iyo madison ayaa wacdireeyey waxaa aad iyaad loo ammaanayaa tobabaraha kooxda kubadda cagta sports ninka lagu magacaabo bosta koglo marka sports iyagu dhibcaha horyaalka bermeliga ayay sii dheereysteen wararka suuqa kalibsiga ayaana ka marnayn dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiy magaalada muqdisho waa hagaga dhegeystayaal haddaynu ku bilaabno barnaamijkeeni ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho haddaynu eegno kulmadii xale la ciyaaray waxaa jiray kulan xiiso badan oo u dhexeeyey kooxda kubadda cagta sports iyo weliba kooxda kubadda cagta fulham waa kulankii landa derbiga ahaa oo ay kooxda kubadda cagta sportska oo ay ku garaaceen laba gool iyo waxba markaynu eegno kooxda kubadda cagta sports ama tutham hosba sanadkan cabsi badan ayaa laga dareemayaa oo dabcan waxaa laleeyahay sbor sanadkan way ku guuleysan karayaan horyaalka iyagoo markaas xil ciyaareedkan oo la ciyaaray sagaal kulan ay tahay kooxda ugu wanaagsan horyaalka bermeliga markaynu eegno kooxda kubadda cagta totham xil ciyaareedkan sagaal kulan way ciyaareen toddoba kulan ayay badiyeen laba jeer ayay barbadhac galeen waana ambitin keliya xil ciyaareedkan laba kooxood ayaa jira oo ambitina horyaalka bermeliga waana kooxda kubadda cagta sboris iyo weliba kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo arsenal ganari toddobaadkan iyagu ay kufeela ka sidaasaytaan weli waa abeetin oo weli guuldar lama gaarsiinin markan eegno xalay isha ayaa lagu hayay kooxda kubadda cagta tottenham iyagoo markaa dabcan la saadaalinayay in kooxda kubadda cagta tottenham ay dhibco lubin karayaan laakiin sidaas ay tahayna weli waxay yihiin koox markaasi dabcan aada iyo aada u awood sareysa xil ciyaareedkan kooxda kubada cagta ee tuttenham meel weliba way ku wanaagsan yihiin soalaano kale gooldhalintoodii xil ciyaareedkan sagaal kulan horyaalka brmeliga ay ciyaareen labaatan gool ay dhaliyeen sideed gool ayaana laga dhaliyay kooxda kubadda cagta sporis sidoo kaleeto labaiy gool ay haystaan halka mancity iyaguna labaiy gool ay haystaan arsenal toban gool liverpool kooiyo toban gool marka newcastle ay kooxda xil ciyaareedkan goolasha ugu badan dhalisay waana afar gool shaniyo gool nadiif ayay haystaan markii la kala jaro golashii dhaliyeen iyo weliba golashii laga dhaliyey haddaba sports waxa weeyaan eh, sanadkan markiianu eegno waxa ay muujinayaan eh, awooda ay sanadkan horyaalka brmer league ay ku qaadi karayaan waxaana sport sanadkan la qiyaasayaa in xataa haddii aysan horyaalka qaadan kaalmaha hore labaad ama saddexaad ay ku guuleysan karayaan bosta guglu tan iyo markii uu kusoo biiray horyaalka brmer leaga sidoo kaletana uu tababaro u noqday kooxda kubadda cagta sports waxa weeyaan aad yaad ayuu wacdareynaya midda kale tababarahan tobabare weligiisi soo layliyay koox horyaalka brmelig ma aha waa tobabare markaa dabcan isagu ku cusbaa horyaalka brmelig laakiin sidaasi ay waxa uu noqday tobabarihii ugu horeeyay taariikhda isagoo ku cusub horyaalka brmeliga haddana sidoo kaleeto sagaal kulan saddex labaatan bacod ka helaa markaa tobabarahan inaba caadi ma aha aad iyad ayaa loo ammaanayaa xil ciyaareedkan tan iyo markii horyaalka brmeliga la bilaabay kooxda sports waxay garaaceen marka hore kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo eh, tottenham oo ay garoonkooda ay eh, ku garaaceen kooxda kubadda cagta united waxay barbar la galeen labaiyo labo kooxda kubadda cagta brentford waxay garaaceen kooxda kubadda cagta barnamos waxay shan gool iyo labo ku garaaceen kooxda kubadda cagta barley waxa ay labaiyo hal ku garaaceen kooxda kubadda cagta sheffield united waxay labaiyo labo la galeen kooxda kubadda cagta ganars waxay labaiyo hal ku garaaceen kooxda kubadda cagta liverpool waxa ay hal gooli waxba ku garaaceen kooxda kubadda cagta lotonton waxa ay labai waxba ku garaaceen kooxda kubadda cagta fulham oo xalay waxa weyaan ay la ciyaarayeen marka sports innaba caadima xataa weli waxa uu wataa postgogl warkoorkiisii oo ah in xilli ciyaareedkan iyo weliba xilli ciyaareedkii horeba gurigiisa aan lagu garaacin tanii markii saltig kusoo biiray tobabarahan lagu magacaabo ange bostogoglu tanii markaasi waxaa leeyahay ma jirto koox oomkiisii ama gurigiisii ku garaacday ninka la yiraahdo bostogoglu marka bostogoglu inaba caadimaha sidoo kaleeto soon isagu xilli ciyaareedkan aad iyo aad ayuu u duulayaa waxaana uu ka mid yahay saddexda ciyaaryahan ee xilli ciyaareedkan waadarada ka dhigaya horyaalka bremeliga haalan sagaal gool ayuu leeyahay mow isaguna waxa weeyaan toddoba gool ayuu leeyahay isagoo sidoo kaleetana ciyaaryahanka kaleete ee bermeliga waa dareenayaa waxa weya ninka la yidhaahdo oo ah hominson weeyaan isaguo xil ciyaareedkan sagaal kulan horyaalka bermeliga uu ciyaaray toddoba gool ayuu haystaa marka xil ciyaareedkan aad iyo aad ayuu u badan yahay isagoo xil ciyaareedkii hore soddon kulan ciyaaray keliya waxa uu dheliyey toban gool laakiin xil ciyaareedkan isagoo ciyaaray sagaal kulan ayaa waxau haystaa toddoba gool taa oo ka dhigan sanadkan goolalinta horyaalka bermeliga in laisku haysto sidoo kaleet waxaa aad yaad loo ammaanayaa eryaanka lagu magacaabo madison madison iyo son aad yaday isku fahmeen sidii kayn iyo weliba son isku fahamsanaayeen ayay isku fahmeen madison iyo weliba ninka layihahdo kayn aan irahda ninka layihahdo son weeyaan xil ciyaareedkan james madison waa ciyaaryaanka uga caawinta badan horyaalka wadanka ingiriiska ee bermeliga sagaal kulan xil ciyaareedkan uu ciyaaray shan gool ayuu caawiyey isagoo saddex goolna u dhaliyey marka innaba caadi maaha xil ciyaareedkan isagu waa uu wacdareenaya marka waxaa bilaabay son gool qurux badan richardson ayaa ka caawiyey kadibna madison ayaa ku xijiyey goolkaasi son ayaa caawiyey marka innaba caadi maha soon xil ciyaareedkan saddexda ciyaaryahaan ee weerarka uga ciyaara waa afarta ciyaaryahaan weeyaan sida kale feskey madison richardson iyo weliba ninka lagu magacaabo haminson afartaasi ciyaaryahaan aada yaad u acdareenaya laakiin waxay sboris xaalada xun geli karayaan markii uu dhaawacmo sida ciyaaryahanka madison madison ciyaaryahankan aad yaad u wanaagsan yahy sidaas ay tahay waa daawacle weyaan isagu inta badan waa maqan yahay marka sidoo kaleeto markiinu eegno kooxda kubadda cagta sporis shanta kulan kusoo wajahan waxaa leeyahay waa shan kulan oo iyagu waxa weyaan dhibco ka qaadan karayaan kooxa kale tusaalahaan kale kulanka xiga waxay garaaci doona waxa ay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta crystal palace waa derby kadibna waxaa uga sii xiga kulan kaleeto london derbiya oo ay chelsea la ciyaari doonto kooxda kubadda cagta tottenham mar kulankan waa kulan xiiso badan kadib astofil ay la ciyaari doontaa kadibna spors waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta macity markii la gaaro saddexda disembar afarta maalin kadib weyaan marka kulmadaasi waa kulamada kusoo wajahan kooxda kubadda cagta taha marka spors aad iyo aad ayaa loo ammaanayaa oo sanadkan aad iyo aad ayay u wacdarinayaan waa hagaag dhegeystayaal markaan haddaynu eegno champions leaga kulamada la ciyaari doona caawa waxaa ugu soo horeeya kulanka ayay ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta bayr munij iyo weliba kooxda kubadda cagta galatasaray caawa waxay wada ciyaari doonaan toddobada fiidnimo qadar afartan iyo waa caawa weeyaan sideeda habeennimo waa sideeda fiidnimo caawa weeyaan caawa galatasaray iyo weliba kooxda kubadda cagta bayr munij iyagoo markaasi dabcan kulankaasi uu noqon doono kulan markaasi dabcan aad eh, aad u xiiso badan bayer waxa weeyaan galatasaray markii ugu dambeysay wada ciyaaraan waxaa ugu dambeysay kulan ay lix gool iyo waxba ay ku garaaceen waana toddobiiy labaatankii setembar kun markaasina wareega lixi tobanka ayay ku garaaceen kooxda kubadda cagta bayer munich marka gerard muller iyo ciyaaryahaano kaleeto oo aada u khatar badna ayaa xilligaasi u ciyaarayay kooxda kubadda cagta bayer munich iyadoona sidoo kaleetan markii ugu dambeysay ay booqdaan garoonka ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta galatasaray waana garoonka lagu magacaabo turkiya telecom alyan stadium markii ugu dambeysay booqdaan kooxda kubadda cagta bayr munch waxay ahayd saddex iyo tobankii setembar markaasina kooxda kubadda cagta ee eh, galatasaray ayaa barbardhac halgool iyo halgool la gashay kooxda kubadda cagta bayr munige markaynu eegnana caawa waxa weeyaan galatasaray iyagu waa abiintin weeyaan dhammaan kulamaday ciyaareen xilli ciyaareedkan iyagoo markaa hogaanka horyaalka wadankooda ee turkiga weyaan iyagoona meel fiican xilli ciyaareedkan ka jooga tusaalahaan kale kooxda kubadda cagta galatasaray dhammaan kulamadii ugu dambeysay ciyaareen tusaalahaan kale kulankii ugu dambeeyey waxay la ciyaareen kooxda kubadda cagta lagu magacaabo basictas labii hal ay ku garaaceen waxaay labii waxba ku garaaceen kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo atal iyo sport laba gooli waxba waxay garaaceen munited saddex gooli labo waxay garaaceen kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo eh, ankara oo ay laba gooli hal ku garaaceen sidoo kaleeto istanbul eh, istanbul weyaan kooxda istanbul ka dhisan ee eh, galatasaray hali waxbay ku garaaceen sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta istanbul ee basibjar laba gooli hal ayay ku garaaceen copenhaven barbara ayay la galeen sidoo kaleeto dhammaan kulmadii ugu dambeysay xil ciyaareedkan waxaa weeyaan iyagu waa ay guuleysanayeen marka galatasaray sanadkan innaba caadi maaha oo xidigo aadaad u khatar badan ayaa jooga xil ciyaareedkan kooxda kubadda cagta galatasaray dhammaan kulmadii ay ciyaareen horyaalka weeyaan ee suberligaha wadanka turkiga fenerbaj iyo gacanta ku haysa toddobiyo labaatan ay leedahay galatasaray iyaguna waxa weyaan sagaal kulan xil ciyaareedkan way ciyaareen sideed ka mid ah ay guuleysteen siddeed toban gool ay dhaliyeen shan gool keliya laga dhaliyay sagaal kulan oo ciyaareen saddex toban gool oo nadiif ay haystaan horyaalka marka kooxdan inaba caadi maaha waxaa halka jooga ogalata saray ciyaaryahan waaweyn sida ninka lagu magacaabo kaardi ciyaaryahankan kaardi la yidhaahdo waa mid ka mid a ah xidigaha ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta galatasaray xilli ciyaareedkan innaba caadi maaha shan iyo toban kulan xilli ciyaareedkan uu ciyaaray afar gool ayuu siiyey kooxdiisii galatasaray afar iyo gool xilli ciyaareedkan iyo labo asist ayuu siiyey ama labo caawin ah, marka ciyaaryahankani kaardi waa ciyaaryahanka ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta galatasaray warka caawana wuxuu ka hor imaan doonaa kooxda kubadda cagta bayr munig waa kulan xiiso badan muruush ninka lagu magacaabo muro icardi ciryaankii hore kooxda kubadda cagta ee b marka eh, ciyaryaankan ayaa marka hore ka tirsanaa ciyaaryahan intermilan ayuu ka tirsanaa marka hore b ayuu ku biiray b h ayuu kasoo tagay kadibna galatasaray ayuu ku biiray marka galatasaray ayuu ka wacdalinaya sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta galatasaray waxay haysan ciyaaryaanka lagu magacaabo alfred zaha marka ciyaaryahaano khatar badan ayaa ka hor imaan doona kooxda kubadda cagta bayer marka wolfare zaha isaguna inaba caadi maaha zaha xilli ciyaareedkan waxa weeyaan isagu eh, kulmadii ugu dambeysay sagaal kulan keliya ayuu u ciyaaray laba gool ayuu dhaliyey halka hal gool kaleeto uu caawiyey marka ciyaaryahankii hore kooxda kubadda cagta ma united iyo galatasaray eh, waa crystal balas weyaan ciyaaryahankan isaguna aad aad u khatar badan yahay sidoo kaleeto waxaa jooga ciyaaryahan kale aada u da-yar oo isaguna aada u khatar badan oo isagu waxa weeyaan eh, u ciyaaray kooxaha ugu khatarta badan eh, marka la eego sida kooxda kubadda cagta xil ciyaareedka hore weyaan leicester city ayuu u ciyaarayay shata duniska ayuu soo maray ayuu soo maray ciyaaryahankan ayaa la yidhaahdaa isaguna waxa weyaan waxa uu ka mid yahay ciyaaryahanada ugu khatarta badan kooxda kubadda cagta galatasaray isagu waxa weyaan koiyo kulan uu ciyaaray kooxda galatasaray hal gool ayuu dhaliyay sidoo kaleetana hal gool ayuu caawiyay marka waynu arki doonaa halka kooxda kubadda cagta bayer munch ciyaaryahaano ee ka dhaawaceen sida ninka lagu magacaabo liwan ganabri iyo waliba ninka lagu magacaabo abomakan ayaa ka dhaawacan kooxda kubadda cagta bayer mulij iyo thomas tuqal kooxdiisa weyaan waxay ku ciyaari karayaan shaxdan kayn iyo weliba lorisane jamaal musala coman lemer kimij iyo weliba davis ninka lagu magacaabo delaet ninka lagu magacaabo eh, kim jay weyaan waa minje kim iyo weliba ciyaaryaanka lagu magacaabo bonasar marka ciyaaryahanadaasi waa ciyaaryahanada caawa shaxda koowaad ee kooxda thomas tuqol uu ku soo bilaaban doono oo uu markaa dabcan ciyaarsiin doono marka kulanka kulan xiise badan ayay ahaan doonaan halka golhayaha uu noqon doona ninka lagu magacaabo urij isagu waa golhayaha kooxda kubadda cagta bayer munij markaynu eegno bayer munij iyagu waxa weyaan dhammaan kulmadii ugu dambeysay iyagu aad iyo aad u khatar badayin sanadkan sanad qurux badan ayay qaadanayaan ninka ugu goolasha badanna waa kayn markaynu eegno kulmadii ugu dambeysay waxaa ila ciyaareen kooxda kubadda cagta menza saddex gooli ay ku garaaceen waxay saddex gooli waxba ku garaaceen kooxda kubadda cagta faribaj waxa ay garaaceen laba gooli waxba kooxda kubadda cagta copenhagen waxaay laba laba la galeen kooxda kubadda cagta harbi levzig sidoo kaleeto waxa ay toddoba gooli ay ku dhifteen kooxda kubadda cagta bochum waxay ma united ku garaaceen afar gooli saddex waxay barbare la galeen kooxda kubadda cagta livercoson waxa ay labiyo hal ku garaaceen kooxda kubadda cagta borushia mujinkaladbakh kooxda kubadda cagta agsbach la yidhaahdo ayay saddex goolyaal ku garaaceen marka xil ciyaareedkan inaba caadimaha iyagoo marka dabcan kulamada ugu dambeeyaba xil ciyaareedkan ay wacdareynayeen kulmadii ugu dambeysay kooxda kubadda cagta bayer munig marka bayer caawa iyagu waxaweyaan waa kulan xiiso badan kulankaana galatasara iyo bayer munig waa kulan xiiso badan inkastoo la saadaalinayeen kooxda kubadda cagta bayer saddex gool ay kaga badin karayaan iyo laba gool meelaha marka kulamadu kulamo xiiso badan weeyaan haddaynu eegnana kulanka ugu xiisaha badan waxaa jira kulamo xiiso badan laakiin ganaris iyo sefilia waa kulan kale ee caawa oo aad iyo aad u xiiso badan haddaba kooxda kubadda cagta sefilia shantii kol ugu dambeysay oo ay ciyaareen waxa weeyaan hal jeer ayaa la garaacay iyagoo markaa dabcan saddex jeer ka mida barbara ay galeen hal jeerna way badiyeen hadaba caawa laakiin waxay soo dhoweyn doonaan oo ay arsenal waxaweyaan kusoo dhoweyn doonaan garoonka weyn ee lagu magacaabo safiila ku ciyaarta waana garoonka raman sanches waa sanches weeyaan oo caawa kulanka uu dhex doono diego alonso iyo ninka lagu magacaabo mekelma waa mekel artet ayaa iswajahaya marka sidoo kaleto sirgio ramos ayaa ka hor imaan doona koox arsenal marka kulankii ugu dambeeyey sevilia waxay muujiyeen inay markaa dabcan ay iska dhicin karayaan ganaris maadaama sefahili ay taako dhigtay kooxda kubadda cagta real madride haddaba kooxda kubadda cagta sefilia ciyaaryahaano aada u khatar badan way haystaan sida ciyaaryahanka lagu magacaabo eh, elnesaydi iyo weliba ninka lagu magacaabo locas ocampos sidoo kaleeto ciyaaryahan sida ninka lagu magacaabo ifarakatij oo ciyaaryahaan aada u khatar badan yahay sergio ramos iyo weliba golahaye nilet iyo ciyaaryahaano kale ayaa jooga oo halkaa caawa waxaweeyaan la ciyaari doono kooxda kubadda cagta ee ganaris haddaba ganaris mekel arteta waxyaabo badan ayuu ka hadlay caawa shaxday ku ciyaari karayaan kooxda ganaris waa shaxdan golahay david raya sidoo kale zinshenko ninka lagu magacaabo gabriel sidoo kale saliba bin white dicl rice thomas bertey iyo weliba kabtan odigaad waa saddexda qadka dhexe waa martin digland iyo weliba ninka lagu magacaabo thomase halka martineli gabriel iyo bakaysaka ay kusoo bilaaban doonaan safka koowaade nganalis xilli ciyaareedkan iyagu waxaa weeyaan hal jeer ayaa la garaacay oo kulankii ugu dambeeyey kooxda kubadda cagta waxaa garaacday lenis laakiin kooxda kubadda cagta arsenal waa inay guul ka gaaraan kooxda kubadda cagta safiria markii ugu dambeysay kooxda kubadda cagta arsenal iyo weliba kooxda kubadda cagta ay safilia wada ciyaaraan arsenalna ay soo booqato garoonka safilia waxay ahayd toddobaankii nofembar markaasna wareeg gurbiyada kooxda kubadda cagta oo markaasi waxa weeyaan arsenal ayaa la garaacay oo safilia guuleysatay markaasina safilia ayaa saddex gool iyo ku garaacday caawa oo kale markay ahayd toddobylabaatanki nofembar waa labada kun todobadii weya markii ugu dambeysay ay soo booqdaan spain gaar ahaan safilia ay la ciyaarayaan markaasina kooxda kubadda cagta ganars waxaa weeyaan kaalinta labaad ay gurubyada kaga dhammaysatay safilia kaalinta kuwaad markaasi ka gashay labiyo dhibcood shan kulan ayay ciyaareen afar guul ay gaareen ganaris xil ciyaareedkaasi laadii weyaan waday gurubyada shan kulan oo ciyaareen saddex kulan ayay badiyeen hal jeer barabaro hal jeerna waa la garaacay labaiy toban gool horyaalka ay dhaliyeen marka sanadkan sevilla iyo weliba ganarisna oo ishayaan labada kooxoodba waa labada koox ugu adag gruubkan gruubka waxaa ku jira lenis arsenal sevilla iyo b s marka arsenal haddii caawa la garaaco waxa weyaan xaaladooda way xumaan doontaa laakiin ganars waa inay muujiyaan sanadkan inay yihiin koox aad u khatar badan waa in sevilla ay garaacaan marka inkastoo ay joogaan wadanka sbain markii ugu dambeysana lagu soo garaacay laakiin sidaasi ay tahayna arsenaal markii ugu dambeysay garoonkooda ay soo booqdaan sevilla ay gaaraan eh, kooxda ganars ama kooxda arsenaal markii ugu dambeysay waxaa ku baashaalay ninka lagu magacaabo fabricas waa ninka layihahdo fabricas weyan iyo ninka lagu magacaabo fambersi weliba ninka lagu magacaabo edward saddex gool ayay ku garaaceen laakiin caawa garoonka kuma ciyaari doonaan waxay ku ciyaari doonaan dhanka weliba wadanka sbain kulankan wuxuu yahay kulan aadaad u xiiso badan kulanka isha lagu hayo waa kulanka kooxda kubadda cagta manchester united weliba kooxda kubadda cagta copenhagen haddaba waxa weeyaan haddii la garaaco kooxda kubadda cagta manchester united tobabare rigtanha kudhiisi shaki ayaa la gelinayaa oo ciyaaryaankan oo ciyaaryahaano khatar badan ayuu haystaa tenhag sidaas ay tahayna gruub ay ku jiraan galatasaray copenhagen marka in gruubka ay uga hooseeyaan ma united xaaladaasi xaalad loo dulqaadan kara maaha oo ninkan waxaa leeyahay waa la ceerin karayaa haddii caawa copenhagen garoonka ay ku garaacdo haddaba kooxda united garoonkooda ay ku ciyaari doonaan taraafo sidaas ay tahna garoonka taraafo xilli ciyaareedkan crystal balas ayaa kusoo garaacday galatasaray ayaa kusoo garaacday bayd munij ayaa garaacday oo sidoo kale koox kubadda cagta breyton afar jeer xilli ciyaareedkan ayaa lagu garaacay caawna shan jeer ay ku noqon doontaa haddii copenhagen ay ka badiyaan oo copenhagen ay markaa guul ka gaadho koox kubadda cagta united tanhaag weli ciyaaryahaano muhiim ayaa ka dhaawacan sida ciyaaryahanka lagu magacaabo leandro talsad waa metinis weyaan waa bisaka malaashiya show ninka lagu magacaabo sirshiw ragulan inkastoo shaki la gelinayo kasamiro isagoo xataa shakiyaa la gelinaya oo ciyaaryahanka kasamiro waxa weyaan isagoo ganaxya ku maqnaan doonaa sidoo kale john evans isaguna waa maqnaanaya halka ay ku ciyaari karayaan shaxdan golhayonana ninka lagu magacaabo victor lendolof hari maguaya farain diego dailod mactomany amberbat rash ninka lagu magacaabo brone fernandes antony weliba ninka loogu magacaabo hajelan waa shaxda macquulka ah ay ku ciyaari karayaan kooxda kubadda cagta united marka kulanka muhiim ayuu noqon doonaa kooxda kubadda cagta united caawa waa inay badiyaan halka marengeyska iyagu waxa weeyaan ay la ciyaari doonto kooxda kubadda cagta sporting baraga markii ugu dambeysay waxaa weeyaan oo ay booqdaan real madrid wadanka sbein waa wadanka burtuqaal weeyaan muddo ayaa ugu dambeysay weeraan lix sano ma aysan gaarin wadankaasi burtuqaal caawo laakiin sidaas ay tahayna kooxda kubadda cagta real madrid waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta sporting braga real madrid gruubka iyaga ayaa hogaaminaya oo gruubka waa gruub c real ayaa waxay leedahay lix dhibcood laba kulan oo ciyaareen labadaba way badiyeen napoli iyagu saddex dhibcood ay leeyihiin sporting braga saddex dhibcood ay leedahay yonen berlin iyaguna wax dhibco malahan marka marengeyska waxa weeyaan kulanka muhiim ayuu noqon doonaa caawa real madrid waxay ku ciyaari karayaan shaxdan golahay keba kamafinga david alaba zigir dani carfahal tony cruz jomeni federico falferdi bligham veniciagia iyo rodrigo ninka ugu khatarta badan kooxda kubadda cagta real madrid xilli ciyaareedkan waa ciyaaryahaanka lagu magacaabo jodi biligham xilli ciyaareedkan koo kulan oo ciyaariyo toban gool ayuu dheliyey sidoo kale saddex gool ayuu caawiyey sidoo kaleeto champions leaga ciyaaryahanka laba kulan oo ciyaaray laba gool ayuu dheliyay hal goolna wuu caawiyey laakiin xilli ciyaareedkan waxay ka jiiftaa ciyaaryahanka lagu magacaabo rodrigo rodrigo xilli ciyaareedkan waxa weeyaan labayo kulan uu ciyaaray keliya hal gool ayuu dhaliyey hal goolna waa uu caawiyey marka ciyaaryahankan rodrigo sanadkan waa ka fini isaguna waxaa weeyaan inkastoo dhaawac uu soo gaaray xilli ciyaareedkan laakiin sidaas ay tahana xilli ciyaareedkan waxa weeyaan saddex gool ayuu dhaliyey hal gool ayuu caawiyey xilli ciyaareedkiisa ugu khatarta badnaa waa xilli ciyaareedkii hore saddex gool ayuu dhaliyey sagaal goolna caawin ayuu sameeyey marka waxa weeyaan waynu arki doonaa tobadkatuwa weliba ninka lagu magacaabo militaw ayaa ka dhaawacan sidoo kaleeto markaynu eegno eh, naaboli iyagu berliin ayay la ciyaari doonaan waxay ku sug yihiin magaalada berliin ee eh, wadanka jarmalka markii ugu dambeysay kooxda kubadda cagta naaboli waxa weeyaan union berliin ay la ciyaaraan waxa weeyaan waa markii ugu horeysa taarikhda weyaan labadan kooxood ee wada ciyaaraan marka naaboli iyadoona kooxda kubadda cagta naaboli ciyaaryahaano khatar badan ay haystaan sida ciyaaraanka lagu magacaabo qare fasqiiliya laakiin waxaa ka dhaawacnaan doona laba ciyaaryahaan oo aad u khatar badan sida ciyaaryahanka lagu magacaabo zambo angosa iyo waliba ciyaaryahanka lagu magacaabo semen marka labadaas ciyaaryahaanna waa ay maqnaan doonaan real sociedad oo kale bonfica ay ciyaari doontaa b s v iyo lenis way wada ciyaari doonaan halka kooxda kubadda cagta inter milan iyaguna sansiiro garoonkooda kusoo dhaweyn doonaan kooxda kubadda cagta zelisburg weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markana haddiinu eegnana tobabaraha kooxda kubadda cagta arsenal michael arteta ayaa waxa uu ka hadlay golhayaha uu ciyaarsiin doono kulanka caawa ay la ciyaari doonto kooxda kubadda cagta ee gandris kooxda kubadda cagta sevilia michael arteta ayaa soo jeediyey in david raya uu sii haysan doono golhayaha kuwaad ee kooxda ee kulanka arsenal ee la ciyaari doonto caawa kooxda kubadda cagta sevilia ee champions leaga inkastoo uu sameeyey qaladaad eh, waaweyn kulankii chelsea ah, haddana sidaas ay tahayna waxa uu shaaca ka qaaday in golhayahan uu yahay golhayo fiican sidoo kaleetana ramsidari isagana uu yahay ciyaaryahan wanaagsan laakiin loo baahanya waqhtigiisi inuu qaato waxaa jira dad badan oo su-aal ka keenay dooqa michael arteta marka la eego inuu ah, ninka lagu magacaabo ramsadali uu dooqa koowaad uu kooxda ka dhigo kulanka caawa champions leaga laakiin midaasi waa uu beeniyey wuxuu yidhi qaladaadka waa qayb ka mid ah kubada cagta qaladaadkuna way dhacan ayuu leeyahay dhanka difaac ha noqdaan ama weeryahanada ha noqdaan ama golhayaasha ha noqdaan arteta ayaana ku yidhi shirkiisa jaraacid ka hor kulanka ee caawa kooxda kubadda cagta safilia ay la ciyaari doonto kooxda kubada cagta ganaris sidoo kaleet waxauu yidhi waxaan hubaa in aanay ahayn wax markaasi dabcan muhiima wuxuu leeyahay markaad eedo jirto labada golhaye waa laba golhaye oo aad i aad u khatar badan oo wanaagsan laakiin waxa ciyaari doona ayuu yiri ciyaaryaanka lagu magacaabo david raya dhammaana ciyaartooyda waa diyaar waxayna fursad u haystaan inay ciyaaraan waxaana huba ayuu leeyahay inaanan qaadan doonin go'aan ku saleysan qaab ciyaareedka kooxda naga soo horjeeda laakiin wuxuu yidhi labada ciyaaryahanba waa ciyaaryahan khatar badan marka laakiin david rayan kusoo bilaaban doona kooxda kubadda cagtay arsenaal caaw waxay doonaysaa inay garaacdo kooxda kubadda cagtay sevilia kulan ka tirsan wareeg gurubyada ee champions leaga kulankaasi haddii ay guuldaro kasoo gaarto kooxda kubadda cagta arsenaal xaalada way sii xumaan kareysaa maadaama maadaama gruubkan ay ku jiraan kooxo khatar badan marka kooxda kubadda cagta arsenal waa inay baldisaa si kulankan ay markaa saddex dhibcood ay qaataan kadib lix dhibcood ay tagaan dhanka kalena haddiinu eegnana ciyaaryahanka kooxda kubadda cagta liverpool maxamed saalax waxa uu maalinba maalin kasii dambeysa u sameynaya taariikh kadib labadii gool uu dhaliyey kulankii everton ee kooxda kubadda cagta liverpool ay ku garaaceen laba gooli waxba ayaa waxa uu bedelay kala sareynta goolasha liverpool ciyaaryahanada taariikhda u dhaliyey labadii gool uu dhaliyey ama uu ka dhaliyay kooxda kubadda cagta everton ayaa waxay la micno tahay in xidigaha sida ciyaaryahanka lagu magacaabo sar kennedy iyo weliba stephen jerard ka sarmaro dhanka goolasha kooxda kubadda cagta liverpool halyadaha liverpool sida ciyaaryaanka lagu magacaabo ee dalglish iyo weliba ciyaaryaanka jerard ayaa dhaliyey boqoliyo gool oo ay ka dhaliyeen intii ay joogeen kooxda kubadda cagta liverpool markaynu eegno hadda ciyaaryaanka ugu goolasha badan kooxda kubadda cagta liverpool waa ciyaaryaanka lagu magacaabo ayaa rash rash waxa uu dhaliyey boqol sideetan shan gool sidoo kale kaalinta labaad waxaa ku jira ciyaaryaanka lagu magacaabo roget hunt waxa uu dhaliyey boqol gool sidoo kaleeto ciyaaryaanka saddexaad waa ciyaaryaanka lagu magacaabo gordon eh, hogson waxa uu dhaliyay boqol konton iyo sagaal gool sidoo kaleeto ciyaaryaanka afarad ayaa jira waana ciyaaryaanka lagu magacaabo beli waxaana uu dhaliyay boqol soddon iyo toddoba gool sidoo kaleeto ciyaaryaanka lagu magacaabo robi fower waxa uu dhaliyay isagu boqol toddobiyo toban gool isagoo la aaminsan yahy in ciyaaryaankan dhawaan uu soo qaban doono ama maxamed saalax ee soo qaban doono ciyaaryaanka lagu magacaabo ee eh, robio fowler maxamed saalax wuxuu ku jiraa kaalinta lixaad isagoo dhaliyo boqol shan gool oo markii la eego sidoo kaleeto ciyaaryaanka ah, toddobaad oo ciyaaryaanka lagu magacaabo ee eh, daglish jerard ayaa boqol gool dhaliyey sidoo kaleeto ciyaaryahanada sida ninka lagu magacaabo ee eh, dag fosh isaguna toddobaatan gool ayuu dhaliy marka dhammaan ciyaaryahanadaasi waxay yihiin taariikhda ciyaaryahanada ugu goolasho badan kooxda kubadda cagta ee liverpool markaynu eegno maxamed saalax isagu xilli ciyaareedkan wuxuu doonayaa in marka uu la tartamo dhanka gooldalinta ciyaaryahanka haalan oo isagu sagaal gool haysta dhan kaleetan haddiinu eegnana kooxda kubadda cagta barcelona weli dhibaato ayaa haysata ciyaaryahan muhiim ayaa ka dhaawacan iyadoona kooxda kubadda cagta barsha toddobaadka soo socda ay ciyaari doonto kulanka ugu xiisaha badan dunida el clasico kooxda kubadda cagta barcelona ayaa ka quusatay xidig lafdhabar u ahaa aynay rajeynayeen in kulanka uu soo laaban karo waana kulanka ilclassico weyaan waxaa la saadaalinayay in ciyaaryaanka bedel lagu magacaabo uu soo laaban kari laakiin ciyaaryaankaasi ma uusan soo laaban sida uu qoray wargeeska lagu magacaabo sbort ee kasoo baxa wadanka sbein bedri ayaa sidoo kaleeto qayb ka noqon doonin ciyaarta shakhtar duniski ee arbacada james liga weliba kulanka adag ee real madrid sabtida waxaana la shaaciyay in ciyaaryaankan uusan taam wahayn in kulanka ilclassico uusan ciyaari doonin shafi ayay u badan tahay in qadka dhexe ee uu kusoo bilaaban doono ciyaaryahanada sida ikay gundogan gafi iyo weliba ciyaaryahanka lagu magacaabo romeo halka ciyaaryahaanka lagu magacaabo firmi lobas uu yahay dooqa fiican ee uu booska uu ciyaari doono oo faranka dijon weyaan sidoo kaleeto barcelona ayaa xisaabteeda waxay ku darsatay in ay ciyaari doonin ciyaaryahanada sida roberto loanduski rafina iyo jols kunde maadaama ciyaaryahanadaasi ay dhaawac ku maqan yihiin سيستم غغوال شوقي markan haddiinu eegnana eh, sanadkan champions leaga waxaa la saadaalinayaa kooxda kubadda cagta madsity ay ku guuleysan karayaan sidoo kaleet kooxda kubadda cagta real madrid waxay kamid tahay kooxa loo saadaalinayo sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta ee eh, lagu magacaabo bayer mulich iyadan waxay kamid tahay kooxaha aadka u khatarta badan sanadkan haddaba markaynu eegno waxaa la saadaalinayaa kulamada caawo ee markii la eego in kooxda kubadda cagta real madrid ay saddex gool iyo badin doonto kooxda caawa ay la ciyaari doonto waana kooxda ee lagu magacaabo sporting baraqa kulankan wuxuu noqon doonaa kulan xiiso badan kooxda kubadda cagta marengeyska taariikhda markii la eego labadan kooxood weli waxa weeyaan maysan wada ciyaarin laakiin caawa ay wada ciyaari doonaan iyadoona kooxda cagta real madrid ay booqatay wadanka portuqal mar kulankan waxaa la saadaalinaya in saddex goli ay ku badin doonto kooxda kubadda cagta mareynkeyska sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta ee eh, inter milan iyo weliba kooxda kubadda cagta silsbak waxaa la saadaalinaya hal gool iyo waxba ay kaga badin doonto kooxda kubadda cagta ee eh, silsbak markiinu ogno kooxda kubadda cagta inter milan sanadka hore finaalka james leaga ayay gaareen iyagoo markaasi dabcan aadad u dagaalamay kooxda kubadda cagta mansity ayaa ka qaadi markii ugu horeysay taariikhda marka inter milan waxaa weeyaan aad iyo aad loo ammaanaya ciyaaryahaanada sida ciyaaryaanka lagu magacaabo lowtaro martines ninka lagu magacaabo marcos turam marcos turam waa ciyaaryahan kamid a ah ciyaaryaanada ugu muhiimsan kooxa kubadda cagta inter milan xilli ciyaareedkan markii la eego xilli ciyaareedkan kow toban kulan oo u ciyaaray kooxda kubadda cagta inter milan waxa uu dhaliyey kow waxa uu dhaliyey wayaan afar gool ayuu dhaliyey halka shan gool uu caawan uu sameeyey marka ciyaaryahankan isaguna aad iyo dayaal amaanay sidoo kale lowtaro martines isaguna waa ciyaaryahan aad u khatar badan lowtaro waxa weeyaan xilli ciyaareedkan markii la eego waa ciyaaryahanka ugu goolasha badan kooxda inter milan iyo weliba horyaalka wadanka talyaaniga lowtaro waxil ciyaareedkan kooiyo toban kulan uu ciyaaray waxauu dhaliyey labaiyo toban gool iyo weliba hal gool caawin ayuu haystaa marka lowtaro isaguna inaba caadi ma xil ah, ciyaareed qurux badan ayuu qaadanaya marka inter milan salsburg waxaa leeyahay saddex hal gooli waxbay kaga badin doontaa halka kooxda kubadda cagta bayr munig ay booqan doonto dhanka iyo turkiga kooxda kubadda cagta galata saray ciyaari doontaa kulankaana kulan xiise ayuu ahaan doonaa ciyaaryahanka kooxda kubadda cagta bayr munij ninka eh, kan ugu muhiimsan weyaan waa ninka la yiraahdo kayn kayn xil ciyaareedkan waxa weeyaan waqtigiisii qurux badan ay ku qaadanaya isagoo xil ciyaareedkan koo kulan uu ciyaaray isagoo markaasi toban gool u dhaliyay shan goolna caawin uu sameeyey marka kayn durba waxa weeyaan waa ula qabsaday ciyaaryahankii hore kooxda kubadda cagta sporis sporis way ka nasatay kayn kaynna sidoo kale uu ka nastay kooxda kubadda cagta sporis marka isaguna xil ciyaareedkan toban gool ayuu ku hogaaminayaa marka kulanka ah bayer munig iyo galatasaran waxaa la saadaalinaya kooxda cagta bayer munig iyagu waxa weyaan laba gool iyo waxbay kaga badin doonta kooxda cagta ee lagu magacaabo galatasaray kooxda cagta manchester united waxa weyaan kulankan wuxuu noqon doonaa kulan muhiim ah maadaama haddii kulankan la garaaco kooxda kubadda cagta ma united copenhaven waa kooxda cagta copenhaven weeyaan haddii la garaaco rajadoodii way liidnaan doontaa xaaladooda way xumaan doontaa markii la eego hojland xil ciyaareedkan isagu horyaalka bermeliga iyo champions leaga waxauu aad iyo aad ugu fiican yahay champions leaga xilli ciyaareedkan isagoo markaasi dabcan jambaha uu ciyaaray laba kulan saddex gool ayuu dhaliyay marka laakiin sidaas ay tahayna koox kubadda cagta bayr munij aaniraha kooxda kubadda cagta man united waxaa la saadaalinaya in guusha ugu horreysay ka qaadan doonto kooxda kubadda cagta copenhaven hal kooxda kubadda cagta sevilla iyo arsenaalna kulan xiiso badan uu yahay kulankaasna waxaa lagu saadaaliyay in barbadhac ay ku dhammaan doonto marka eh, napoli oo kale waxaa la saadaalinayaa inay garaaci doonto kooxda kubadda cagta yunim ireland